rag iyo dumarka dadka isqaba siday u wada mucaamili iyo wada dhaqmi lahaayeen iyo qaybo ka mida ah xuquuqda ay isku leeyihiin ee qof waliba laga doonayo inuu ilaaliyo waxaan soo gaarnay halkuu yihi waman lahum nisaau laa yajibu calayhi an yaqsima lahun bal lahu licraadu canhuna bilaa waman lahu ninkii leh ee qaba nisaaun haween hal ka badan laa yajibu calayhi waajib kuma aha an yaqsima lahunna inuu u qaybiyo oo qasab maaha habeen walba inuu qayb la joogo bal lahu licraamu wuxuu xaq u leeyahay inuu farahaba ka wada qaado canhunna dhammaantoo xaggooda bilaa ismin dembi la-aan walaysa lahu xaqna ma laha an yabtadia inuu ku bilaabo arbabiita habeenbariga iyo hoyahoyga cinda ixdaahunna midood ilaa bilqurcati qorituur inuu ku bilaabo maahan fain baata haddii uu baryo cinda waaxidatin minhuna mid iyaga kamida agteeda lazimahu lmabiitu inuu baryana waa ku waajib cinda albaaqiyaati inta soo hartay agtooda biqadrihi intuu taala la oo kale fa idaa araada alqasma inuu qaybiya hadduu doono aqraca waa u qodi tuurayaa faman kharajad midii ay soo baxda qurcatuhaa qorituurka ku soo baxda ayuu qadamahaa hormarinayaa wayaqsimu waa u qaybinayaa lilxaa'idi waannufasaai gabadha caadada qafiyata musha qaybteeda markaa waa yeelanaysaa walmariida midda jiranna waa yeelan warafqaayi tii u cad hiliga xubinkii taranka xirayna waa yeelan fain kaana macahu xuratun wa amar hadduu naag xoriya mid adoona isla qabana qasama lilxurati tan xortaa ah qaybteeda uu siin mila maali amati addoontu intay lahayd oo kale maratayni laba jeer buu siinaya intani waa qayb ka mid a ah masaa'ilkii masalada koowaad wuxuu ka hadlay qofka labadaba waa laba labadaba khiyaarkeeda waa u furan yahay isagoo haween iyo xaasas leh inuu banaankiisa iska baryo huteel seexaya guri kala kiraysaya saaxiibba la degya iyo inuu reerihiisa la seexda labadaba way u furan tahay oo dhammaantoodba waa iska dayn karaa mas'aladaa waxay ku salaysan tahay shaaficiyadu mas'ale ay qabaan laakiin marjuuxa laga xoog badaya mas'alada ay qabaan faashfuqada shaaficiyadu waxaa weeye ninku guriga haweentii haddii ay wada degan yihiin wada joogaan gogasha iyo xiriirka gogashu ma xaq waajib ah mise ma aha xaq waajiba ma tahay nafaqadii iyo waxyaabaha kale waa arki doonaa waa waajibaad gogashi iyo galmadu ma waajibah waxay leeyihiin maya taa waajib ma aha laba labadaba way ku salaynayaan midda koowaad waxay leeyihiin qadiyadda gogosha iyo xiriirku waxaa asaas u ah qalbiga iyo rabitaan iyo danac walidaalika qalbi iyo niyadii haddaynan jirin xiriir gogoleed suuragal maaha qaacidadaasi waa shay camali oo xayaatada ka mid a ah. walidaalika masaa'il badan oon tan keliya ahayn baa cinda alfuqahaa ku dhisan markay abaabu zina ka hadlayaan haweenta zina waa lagu ikraahi karaa laakiin ninka zina ma lagu ikraahi karaa fuqaha badan baana maya sababto a ah ninka haweentu bilaa raqbatin waa loo tegi karaa laakiin ninku hadduu naar u tago rabitaanba hoosta ka jira saas hoosta ka rabin xubinka taranku ma wada shaqeeyeenba sababtoo a ah niyadda iyo amaca qalbiga ah baa automaticali u saameeya masaladii bay masaladan daba socotaayo waxay yidhaahdeen qalbiga iyo rabitaankiisu bay mas'aladan ku salaysan tahay oo xataa ninkii haddii aan niyad jirin ama xiisayn uu xiisaynayo aynan jirin waxaa ma qaban karaan wax isugu hagaajiba ma jiraan taa qalbiga ana waa qadiyada labaadee ilaahay baa yidhi walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walaw xarastum falaa tamiluu kula lmayl haweenkii ma simi kartaan si kasta adadaashaan waa qalbiga yidhaahdeen haddaba qalbigu inuu raqbadii hayo qofka takliifta sultada maamulkiisa maba geli karta ilahay mukalafku maaha maadaama qalbigii uusan mukalaf ku ahayn wixii qalbiga dareenkiisan awooddiisa ay ka baxsan tahay tanina midbaa ku saraysan tahay haddii lagu yidhaahdo waajib mukalaf ah ku tahay wuxuusan keli karin baa lagu takliifiyey qaacidaduna waxay odhanaysaa laa takliifa ilaa bistiaaca halkaasay la mareen fuqahada shaaficiyadu laakiin say fuqahada inta badan intaa xusta qabaan dawaahirta nusuusta u dhow maqaasida guurka shareicadana waafaqsan masaa'il badan oo guriga ana ku saraysan tahay gabadhu gobasha xaq bay ugu leedahay ninka biduuni xaqin hadduu dayacana uu dambaabi biduuni cudri wa biduuni rida markii arrintaa waxaa caddaynaya waxyaaba badan marka koobaadi guurkan maxaa loo jideeyey aqadu lilbasari waaxsanu lilfardi shahwadiisii qofku inuu xalaal ku gutaa loo jideeyey rag iyo dumarka waa maqsadkii iyo qaayadii sharciguba ka midka ahay waxaa ugu muhiimsan ee guurka loo jeedayay saasoo ah cifatu nafsi in lagu helo sida uu ninku ugu baahan yahay cifatu nafsi bay haweentuna ugu baahan tahay cifatu nafsi ay ugu baahan tahay masalada labaad ee ku salaysan waxaynu soo marnay idaa kaana arajulu caajidan can iljimaaci bicunnatin aw jabbin wax lamida ah, xaq fasl nikaaxa ilaada haddaynan xaq ulahayn bay ugu banaanaatay ee xaq ugu yeelatay u fasaqat darteed waa xaq ay lahayd oy weyday caajisnimo u weyday wey haddii adiga dembigii kaaga dhaco xaqan gudashadiisa licajzin iyadana khiyaar fasak la siiyey adigoo qaadira xaq lagugu leyn aad guda weyda ismi wey waxaa saddexaadoo masaa'ilka gobasha kamida ah, axkaamteeda masalatu milaad ninku hadduu dhaanto haweentii uusan agteeda maraynin waxaa maska qur-aanka iyo sunaduba sheegeen afar bilood baa la siin liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhurin fain faauu faina allaha gafuuru raxiim wain cazamu talaaqa iyadana waa masalo kale waxaa laleeyahay ama reerkii uu soo noqo reerayso ama gabadha warqadeedigi marka isagii haddii uu xaqaa gudan waayo xaqalbasa way dalban kartaa walidaalika cumar radi allahu canhu wa ardaahu juyuushtii uu diri jiray reerahuna ka hadi jireen waa maalin madiine habeen isagoo dhex wareegaya waa gabar ninkeeda intii muddo ahay muddo ah furinta dagaalka ku maqnaa oo calaacalayso qolkeedii ku jirtu soo agmaray dhagtuu dhigay iyadoo ninka maqnaashihiisa ka calaacalayso gabayyo afaray tirinaysuu maqlay uu soo noqdayoo gabadhiisii xabsa binti rasuul binti cumar umulmu'miniin ahayd buu u yimid wuxuu uhi xabsay intee ugu badanoo haweeni ay ninkanba ka sabri kartaa markaasa waxay tihi afar riwaayadka qaarkood waxay ku dareen miyaadan araa qawl llahi tacaala liladiina yuuluuna min nisaa'in tarabusa arbacati ashhur wareegtuu soo saaray uu leeyahay furinta nin afar bilood ka badan ku maqnaan kara ma jiro afar bilood markay jiraan ragga waa in lasoo bedelaa waxaa kaloo tusaysa iyadana qaacidada sabir daraa wixii fasaad keenaya waa laga hortagaa haweenkii haddii la yidhaahda gogol xaqba uma laha waa shahwo shaqabaani oo ku beerane nin kalena aanay guursan karin inay habeen dhaxdo weeye iyadana ay qaraabto oo fawaaxishtii iyo zinadii ay furmaan wey waayo shahwadiina way u baahan tahay xariggii xalaashaana ninbuu u xiran yahay isagana xaq waajib kuma ah laga dhigay marka dambe in ilaahay iimaan iyo diin celisay oo iska cadaabanta iyo in xarkaha doosataa loo qaybsay marka dambe saddex daraa'ic haddaba xaqeeda ina hesho wey laakiin qadiyadaas qaacida fuqaha shaaficiyadu ay qabaan oo waajibba kuma aha ahy baad waxaa ka dhalatay hal iyo laba iyo saddexba haddaad qabto intaad biishood nafaqadooda iyo gurigooda siiso adna iska iskaabulayn kartaa weligaaba waa iskaga maqnaan kartaa bal lahum icraadu canhuna dhammaantood wuu ka jeedsado dhabarka u u banaan buu ihi bilaa ismin mana dambaabayo masalada waa masalada koobaad masalada labaad hadduu hal hawaana ka badan qabo qayb inuu bilaabana la rabo sidee buu xaggee ka bilaabayaa wuxuu leeyahay mid kama bilto isagu raba kama bilaabi karo asalku waa in qurca iyo qorituur loogu fido qaacidada qurcada iyo qorituurka sharcigeenu xaq qof ma siiso madax banaan laakiin xaq la leeyahay sida loo kala mudan yahayna la garan waayey baa lagu kala saaraa dad xaq iskule qof aan xaq ba lahayn qorituur xaq ma siyin laakiin dad xaq ka dhaxeeyey buu kala horraysiisaa qurcadu ama u qaybisaa kala horraysiintana waa halkan oo kaleeto mid walba xaqaydi way heli tee horeyn wey qaybintuna waa dadkii dhaxalka lahaa xoolihii intaasoo qaybooda islaam marka laga dhigo de mid dadku yagooda jecel yihiin unbaa qayb mari ama dhula ama xoola mari wax lamid qurcaa lagu kala siin ee la iska siin maya qof walba nasiibka ah meeshii la yar jecaa qaybtay ku jirtay cidday qorituur u dhacdo ma qaybsantay nasiibkii wey saas darteed walaysa lahu an yabtadi'a almabiita cinda ixdaahunna ilaa bilqurca xaq mubham oyna wada lahaayeen midnana gaar in loo bilaabo loogu horraysiiye aynan lahayn baa qorituurka lagu kala saaraa waxaa laga yaabaa inay suurada mas'aladu la yidhaahdo qaybta bilaabaya maxay tahay mid buu qabay mid kalaa timid qaybta caadi way la socotay siyaabo badan bay udhici kartaa waxay udhici kartaa hal haweena ka badan fii majlisin inaad ku mehersato yasaxu sharcan ayib laba haween ama saddex haweenaad fii majlisin waaxidin fii caqdin ku mehersatay tee galbashada ka bilaabay macnaheedu waxaa weeye midaad horey uga soo joogtayba male waa suuro iman karta ilaa bilqurcati suuro labaad baa iman karta oo muddaad ka maqnay safar dheer baad jirtay waxbarashaad jirtay xabsi baad gashay xanuun baad isbitaal u gashay wakti baa ka soo wareegay marar badan waa la kala qaxay waa dambaan la isu yimid magaalada markaad soo gasho safar baad ku maqnayde muddo dheerna waad maqnayde xaafadeed ku degi wey xaafadaad ku degayso mataafaadu waa jeceshahayba maya ilaa bilqurcati marka suwarka waxaan uga jeedaa inaad fahantaan oo keliya dabada isticaabaan suwar aan soo qayb aan soo soconin oo haween badan eber laga wada bilaabayo waa suragal hadday horey usoo socoto mid haduu qaybid kala timaado waa masale iman doonta way soo socotaa oo iyada manhaaj lama horortaa la yihi fain baata cinda waaxidati minhuna lazimahu lmabitu cinda albaaqiyaati biqabri tanna laba suura yeelan karta mid haddaan la barida habeen ama laba la barido ama saddex la barido inta kalena mid waliba intii in la egbeydaan ilaa maa yustanaa wax lasoo reebaan arki doonaa xaaladaa laba suura la wayleeda ama qurco ku bilow ama adigu iska bilow haddaad iskaba bilowdo qismadii bilaabatay haddii aad weyd inaad qurco samaysay inay tahayna aima waa dambaabta laakiin qurcada bilaabo tahay haddii aadan ogeyn oo jahlina ugu cudur daaro amaba qurcadii ay mid soo saartood bilowdo inta aada la joogto bay inta kalena leeyihiin cadligii la iska rabay wy masalada afraad wuxuu yihi faidaa araada alqasma masalada waxay daba socotaa bal lahu licraadu canhuna bilaa ismin faraha kaba wada qaaday oo cinda shaaficiyati waad iska iskaabulaysay magaalada aga galay maalinkii damba ah, ama waa la wada xaajooday ama adun bay kula kumanaatay waxaa tihi sidan si ma ahee basaarihi iskaga noqo ama waad yaraha carab ku maqnay xageed ka bilaabi afrac iyo qorituuri faman kharaja qurcatuhaa qadamahaa waxaa kale hadday haweenta maanic xisi ah ama maanic sharci a ah uu jiro oo xiriir gogoleedii aanu suuragal ahayn maanicaasi qaybteedii meesha ka saari maayo sababtoo ah qaybta barigu gogol keliya ma aha wehel bay leedahay iswaraysi bay leedahay waxyaabo badan bay leedahay xaaladda haddaba inaad habeenkii barido in haweentu ay gogolka suuragal tahay qasab maaha waxa xisiga ana labuu sheegay waxa sharciga ana labuu sheegay xaybka iyo waa maanic sharciga gabadha caadada qabta iyo gabadha dhiigga umusha qabtaay xaaxaaska xiriir goboleed oo galmaa inuu dhex mara lama ogola sharcigaa diiday bal xaydka nasku wuu adkeeyey oo wuxuuba yidhi nabigu casa ka sugan gabadh caado qabta ninkii u tagaay ilaahay baa ka beri noqday ilahay baa ka beri noqday riwaayada qaarkood faqad beriat minhu dima dimadii iyo xifdigii ilaahay beri buu ka yahay xaaqanifaaskana qiyaasan cala alxayd wey lidalika culimadu yihahdaan dhiigga nifaasku damu xaydin mutajamic wey binaan calaa ana xaamila laa taxidu uu urursamayo meeshuu u keysanayo labana waa xisi waa marad iyo rasku qof xanuunsan dee meesha waxba kama furaba waradqaa meel xubintii oo dhan ba xiran tahayna fasu nikaax baad leedahay waad fasaxi kartaa laakiin inta aanan fasaxin waxyaabo badan baa laga yaabaa inaad tixgeliso qof xigtiyaabadaad alateen baa dhici karta waxaana xanuun gadaal ka yimid oo isku fiicnaydeen baa dhici karta inaad isaga naxariisataa dhici karta asbaab badan baa keeni karta inaad weli fikirayso walwalaysaa dhici karta inta aanan fasaxin habeen bariga ayay weynaada fain kaana macahu intaa waa haweenkii xorta ahaa masale inagaanan haysanin laakiin ilaahay aan ka baryana inuu keeno weeyo inta uu gaal jabiyo la adoonsadaay way dhici doontaa lakin ila allah na gaarsiiyo ilaahay hayna gaarsiiyo isagoo gaal sidaa u foorsaday hadda inagii aa la haystayaale fain kaana macahu xurat wa amatun haddaad isla qabto haweenta xorta ah markaad laba habeen siiso baysan addoon hal habeen leedahay axaadiistiyo aasaarta ku soo aroortay ma asixin labada dicaaf laakiin aasaarta iyo axaadiista dicaafkaana way daliishadeen waxaa ugu xoog badan waxaa loo daliishaday mas'alada mas'alat lqiyaas qiyaaskuna waxaa weeye sharciga aahaar xiriir gogoleed ka dhalatay oo cuquubaadkii zinada ah baa dumarkii addoommada ahaa la yidhi facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab haddiiba taan nus laga dhigay tanna nus ha noqoto wey haddii nus laga dhigo gabadii habeen nuskooda waa imis faal habeen mil ma lilmati marwatayn halkaa waa ku sareeya fuqahada adkula aleyh ayb inaad qaybisaad rabtaa wa aqalu lqasami qayb waxaa ugu yar laylat habeen wayatbacuhaa waxaa raacaya yawmu maalin qablahaa ka horeysa aw bacdahaa ka dambaysa habeen iyo maalin baa ah asalkuna habeenka ah asalka waa habeenkii waayo ilaahay baa wuxuu yihi wajacalna anahaara macaasha maalintii cidiba guri ma joogto risiqaasaa la raadinayaa oo duur baa la cararayaa cidnaba gaar ugama tirsanin waxa asalkii ee baryada iyo deganaanshaha iyo barigu habeenkii weeye maalintuna waa tabac ama maalinta ka dambaysa ku dar ama maalintii ka horeysay raaca laakiin habeenka asala wa aktaruhu inta ugu badaneed mid siin kartana alaaatu ayaamin saddex maalmood weeye walaa yuzaadu calaa dalika intaa laga badin maayo waxaa ugu badanee haween aad haween guri baryi kartana waa saddex ka badan maya ilaa rido inuu jiro iyagu raalli ka yihiin maahan masalada saddexdu ay u qondeeyeen laba arrimood bay ku saleeyeen fuqahadeena shaaficiya iyo dadka lamidka ah raxmatullaahi calayh masalada labaadi koobaadi waa xadiidkii ahaa auluثu wاuluثu kaiiru ulu waa badan yahay ulukana alaatu ka baxa masalada labaad ay uga sii dhow ay ku saleeyeen waxaa weeye waxay yidhahdeen ninkii waxaan soo marnay waxaa ugu badan inuu guursaday u banaan waay mis afar afar baan qabaa macnaheedu haweentan saddex baan ka maqnaanayaa wey sooma haweentu saddex habeen qasmada caadiga ah saddex habeen bay keligeen ahaan kartaa saa darteed bay saddexda ugu jaangooyeen waxyaaba masaa'ilkaa la xiriirana qadiyadda iyagoo mulaaxadaynaya bay saddexda ku jaangooyaan fuqahada waa waxa ugu dhawo in laga wax meesha laga soo dheegan kara yidhahdeen wa cimaadu lqasami qaybta laftiisa lafdabarkeeda iyo tiirkeeduna alleylu waa habeenka wanahaaruna taabicun waa raacsan yahay liman maciishatuhu qofka nolol raadinkiisa iyo shaqadiisu binahaari ay tahay laakiin fain kaanat maciishatu hadday noqotay bileyli habeen kalxaarisi waardiyo wey ninka shaqadiisa waardiyo ka shaqeeya isagoo habeen maba tirsano maba joogaba facimaadu qis qasmihi binahaari isaga laftaba qaybtiisa xoa maalintii maalintii xaafada leh habeen maalinta leedahay gabad waayo habeen ninkan maba joogaba meelana kama tirsanaba laakiin maciishada habeenkiia waxayaa ka dhib badan oo maqluuba maalintii si fiican ba hurdo looga guto intaa waa masale masaladaas ay soo tilmaamnay buu ku noqdo masaajidka hore ku salaysnaayeen oo walaa yajibu calayhi waajibkuma aha alwau inuu haweenkii u jago sababtoo markastana suuragal ma aha waxaana qalbi weeyo qalbiga takliif ma lahan aan soo sheegnay ku samaynaya laakiin tundabu tasmiyatu inuu haweenka u simo waa sunno baynahuna dhexdeeda dhexooda fiihi fi lwai waljimaaci gobashii iyo galmadu inuu haweenka u simaa sunna ah wa fii saa'iri istimtaacaat iyo wax kasta oo wada faraal iyo faraciyaah liannahu tamaamu lcadli bay yihahdeen ilaahi subxaana watacaala wuxuu yihi falaa sabiilu kula mayl hawada leexanada intii karaan ka adadaan waxaa kaloo mandur can salaam qofkii laba haweena le mid u leexda isagoo dhinac u janjeero u buu qiyaamada iman doonaa marka iska ilaalibu ku leeya wain araada hadduu doono an yusaafira inuu safro bimra'atin minhunna haweenkii mid kamidana ay raacdo hadduu keligii iska safraya furan laakiin safartii haweenkii mid ka mida inay raacduu rabaa lam yajuz ma banaana ilaa biqurcatin qori tuur mahan liannahu waa xaqay u siman yihiino qofkaad rabta ma siin kartid waa in qori tuur lagu siiya laba nabiguba saasuu yeeli jiray sala allahu alayhi wasalam haweenkiisu waxay yidhaahdeen nabigu haddii uu doonay inuu safro haweenkiisa waa u qori tuuri jiray midda qori tuurka kusoo baxdana raaci fain saafara biqurcatin hadduu ku safro lam yaqdi lilmuqiimati kasii joogta qada male haddii qorituurka midi u soo baxo oo midii ay israacaan oo uu muddo la maqnaado marka uu soo noqdo habeen habeen iyo dhextaalantaaligii wey intaasi qurca xaq u siisaye bil baad maqnaydeene bil halkan joog lama laha wainsaafara haddiise uu la safra bigayri qurcatin qurca la-aan iyadoo la qori tuulin buu mid gacanta iska qabsaday asiba horta uu dambaabi walazimahu qadaau inuu qadayana waa waajib xaqdaraad ku siisay xaqdaradii labaa ka dhalatoo mar waa dambaabtay marna maqnaanshahaaga dhanba xaqdaru ahaa taa ay iskala joogtay fakaanaka iyadoo magaalada dhinaca ka degan inaad keligeed la joogtee lamid tahay dembiga iyo intaa taa la maqnayd baa intana guriga inaad joogta lagaa qaba intaana guriga inaad joogtid baa lagaa doonaya si aad dembiga taa uga badbaado qoriku ama caniridaa mid ha kugu raacdo iyo tanaasulka kala xaqaga ay ka tanaasushay ama iska wadada ha iska joogaan waman wahabat haweentii siisa xaqaha xaqeedii min alqasami qaybta libacdi daraa'irihaa haweenkii lala qabay qaar kamida ah birida zawji ninkuna uu raalli ka yahay jaaza banaan haweentu habeen bariga asal ahaan xaqay leedahay weeye laakiin keligeed ma lehe ninkuna waa laleeyahay waa xaq mushtarag oo ka dhexeeya iyada jaanibkeedii xaqeedii way bixin kartaa ama isagay siin kartaayoo meeshaad rabta geysay dhihi kartaa ama haweenkii laga qabay qaar ay dhihi kartaa heblaan siiyey waxaana ujeedada nabiga ala sla sawda bsawd sawda binti zamca baa habeenkeedii caaisha siisay markaasuu haweenka kale nabigu habeen habeen markuu joogo caaisha laba habeen buu joogi jiray habeenkeedii iyo habeenkii sawda ay siisay isagaana ka aqbalay ninku haddii uu diido bixintaasi ma asaxayso iyada oon rabinna qasab isagu kagama qaadi karo wain wahabat lizawji hadday u zuhbaysana jacalahu wuxuu siinayaa liman shaaa minhuna midduu isagu doonuu siinayaa haddii habeenkaygii middaa rabto ugu daray dhahdana isagaa xorotuu rabuu ugu darayaa waayo xaqeedii oy ka tanaasushay siisay isagana idin tasarufay siisay iyo tasarufka ma yeeshaa fain rajacat fi ljibati caadat ila dawri min yowmi rujuuci fain rajacat hadday ku noqoto fi lhibati bixintii ay bixisay ninkii ay siisay bay maalinkii dambe isbadasho waan ka noqday bay tiri arrintii oo haweentii ay siisay bay tiri waan ka noqday habeenkeygii waan rabaa caadat ila dawri wareegii bay ku soo noqon halkay kaga jirtay min yawmi rujuuci laga bilaabo maalinkay hiyadii ay bixisay ka noqotay masaladan hibo la bixiyey laguna kala baxay ma lagu noqon karaa haweentanse sideebaa wax ay bixisay ay ugu noqon <clears throat> masaladani masalada hiba caamka farqibaa udhaxeeyay kaga duwan tahay cinda alfuqahaai keligeedna maaha waxaa jira daabit masaa'il badan kala farqiya haddii qofku uu xaq ka tanaasulo xaquna wax mutajadidoo mar walba cusboonaanaya uu yahay kulla yawmin hibadu tatajadad tanaasulkii xaquna yatajadad saa darteed inamaa saxat hibatu maa madaa laa maa sayati masalada waxaa kamid a ah nafaqada iyo hibada waxaan u tegi doonaa nafaqada goormay gabadhu yeelan maalin walba nafaqat wajabat lahaa nafaqatuha yawman biyawmin waayo nafaqada bishan oo dhan waa la kala tegi karaa waa la kala dhiman karaa xaaladii faqri iyo hinaa isbedeli kara waxyaabaha sidaas oo kaleeta ah waxay wadaagaan asalku xaaja daa'ima jirta xaaja mutajadida baa xaq mutajadid a ah keenaysa nafaqadii maalin walba qofkii nololku buu ubaahan yahay habeen walbo yimaadana gabadhii nin bay u baahan tahay hadday nafaqadii cafida bishan maa nafaqadii waan kaa cafiyey ku tiraahdo waxay cafiyi kartaa wixii ay yeelatay kan cusubna cafiskii baa lagu xambaari hadday ka noqoto nafaqadeedii min arujuuci way waajibi lianna dararka culaysku yatajadada wuu cuslaanayaa waxayna markii hore dareemaynin bay culayskiisa dib markuu isgaargaaro ka dareemaysa wakada qasas iyo gogoshuna lamid wey saas darteed mas'aladan hibada rujuuca waxaa fududeeyey xaqii baa mutajadid ah tajadudkii mar walba uu soo cusboonaanayeyna bay ku yeeratay cafigii iyo hibadiina yatajadad wixii cusbaaye mustaqbalan imanayay bay ka noqon kartaa lianna hiba lam tuqbad wey hibatun ayru maqbudatin wey walihaada faariqaasaa muctabara cinda fuqahaaina farica faariqaasaa qiimayntaasi walaa yajuuzu ma banaano an yadkula inuu usoo gala guriga calaa mraatin haweeney fii nawbati ukraa kal ay ahayd tiika kale wakti iyo kallaytankii xilli ay mid kala leedahay mid inuu u taga lama ogola bilaa shuqlin haddaynan shaqaya hawli jirin fain dakala binahaari maalinimo hadduu xaafadii kala tago lixaajatin baahi baa keenta inuu tago aw bilayli habeen buu tegay lidaruuratin wax lama huraan uu tegay jaaza banaan qada iyo tacwiid bedel ana ma laha haddii ay dhacato xaafadii mid xanuun inuu yimaado waddada isbitaal la geeyey ilmaa xanuunsaday waad u tagtay gurigiibaa waxsi ka noqday waa la xaliyey iyadiibaa xanuunsatay inaad qaadoo isbitaal geyseen noqotay xaaje iyo daruuro iyo hadday timaado waa la ogolyahay laakiin xaafaddaasaan ahay tan aan jeclaha iskaga soo yar cawaysi lama ogola habeenkeeda la caweysa laakiin iska laab jeclaysigaa la diidan yahay waa socotay ilmaa xanuunsaday reerkii baa xanuunsaday wax adeeg iyo waxbaa loo baahday inaad qaadood geyso oo soo marto qof xanuunsan aad soo booqata dhib ma laha laakiin kuwan kalena baahida markay timaado way kugu leeyihiin qolo unbaa markay baahidu timaado kuwa agga nagala taga taa lama ogola cadaaladii maaha hadday dhacday inaad ka soo marto soo bariidin waa la ogolya laakiin waa dadka o dhan inay ka dhaxayso caawa ah, xaafaddaa tahay maahan xaafadda kale inaad soo marto basee kusoo gasheen iyo see la yahay soo booqato waa la ogolya laakiin habeen dambana tii kale waa inaad soo booqato see la yahay tiraahdo inta daqiiqeed xagga joogta in la agla inaad joogto wa iyadana intii baa lagaa qaba asal waxa u caay caaisha allahu canha waxay leedahay rasuulku sal allahu calayhi wasalam habeen kastaba uuna soo wada mari jiray waana bariirin jiray ilaa uu ka soo gaara kii habeenka lahayd markaasuu baryi jiray halkaas marka uu yimaadana nabigu guriga waa fadhiisan jiray bal warraba waa dhihi jiray laakiin isku fakashadaa la iska ilaalin iska jir agaarka haddaad marmarto oo tiraada waxbaa si iga noqday lagaa yeeli maayo haddii maanta si wax kaa noqdana xaggana waa in wax si kaa noqda xaggana meelba wax si iga noqdaa cadaalad darro lama ogola ayib wailaa falaa haddaan xaajo iyo daruuro jirin ma tegi karta xaafadda kale wain aqaama xaafaddii markii uu tegey qadaran xaajiya daruuro ahayn hadduu ku yar nagaadana lazimahu qadaa inuu qolada kalena ku nagaado u gudo waajib bay ku tahay inagu bahda hora waa la iska nacay ala mustacaan wain tazawaja hadduu guursado jadiidatan haweenaya cusub hadduu guursado wa cindahu ayruhaa midka in kalena waa sii qabay mid iyo laba waxay doonaan noqotee qaaca dawra wareegii buu joojinayaa oo goynayaa liljadiidati tan cusub darteed wareegii uu waday buu dhaxda ku hakinayaa ayb intee in leeg buu hakinayaa fain kaanat bikran gabar uguba haddii ay tahay aqaama cindahaa sabcan toddoba maalmood buu la joogayaa walam yaqdi qabana hormalaha fain kaanat tayiban hadday garoob tahayna wahuwa bilkhiyaari khiyaar buu leeyahay bayna an yuqiima cindahaa inuu ku agnagaado sabcan toddoba wayaqdiya toddobadaba u qadeeyo wa bayna an yuqiima alaaan saddex inuu la joogo walaa yaqdiya waxba uusan qadaynin wayundagu lahu waxaana sunnaha u wanaagsan an yukhayirahaa gabadhan garoobta inuu kala dooransiiyo baynahumaa labada arrimood fain aqaama sabcan bialabihaa hadduu toddoba kula joogo codsi iyada ka yimid qaba sabca toddobadiiba waa qabay aw biduunihi iyadu ma dalbanin isagaa inuu toddoba ka dhiga iska go'aansaday qadaa arbacan faqad saddexeedii marka laga gooyo afar baa qado loogu yeelay halkan wuxuu ka hadlayaa hadduu reer cusub guursadaayey waqti ay isfahmaan oo xoogaya inay wada joogaan oo xiriiroo kala go-itaan lahayn baa loo ogolyahay inta ay iska organayaan ay iska weheshanayaan haddii ay gabal tahay iyo hadday garoob tahayna kala duwan hadday garoob tahay sida rag la isu fahmo way taqaan tabtiyo xeeladuna kuma cusba maamuus iyo agaasinkana horay usoo aragtay saa darteed inay isku fahmaan saddex maalmood ku filan asalku xaalaa naadira laga hadlayo hadday gabar tahayna saddexduba waxaa laga yaabaa inay dhammaato iyadoo weli isbuusaysa oo waxaanay ku wada cusub yihiin oo waxaa dhan ba wuxuu shoog shoog ku jiro si un u argagaxsan baa laga yaab muddadii qaar tegi intaa in ka badan bay u baahan tahay sidaasaa loo siiyey saa loo aasana ma taqaan sida la isu fahmana ma taqaan saddexduba isbarbarasho kama roona isfahamkii intaa dheeraana weli muddo dheeraad u baahan yahay saasay fuqahadeennu yihaahdaan inuu kala dooransiiyey intaan oo dhanina nabigay ka sugantahay tahay calayh salaatu wasalaam oo horay wuxuu u yidhi haddii uu ninku gabar guursadana toddobuu siinayaa haddii uu garoon guursadana saddex bay leedahay markuu musalama guursaday saddex buu la joogay markaasuu alaabo uruursaday markaasay faraxa ku dhintay xaggee u socotaa markaasuu wuxuu yidhi waxba dhiba ma jira kale saddex baad xaq u lahay haddaad doonto toddoban kaaga dhigi haddaan toddoba kaaga dhigana sabactu linisaayi haweenka kan toddoba toddobaan siin manaa haddaan dalbato toddoba inaan kaaga dhigo toddobadaba waan qadayn sabactu linisaayi kaasay waxay tihi maya waxba hadda toddoba iga dhig toddoba toddobana wahore ma yeeli kara iska inuu takyiiriyaa wanaagsantuna halkaasaa laga wadaa bialabihaa toddoba hadduu ku maqnaadana sabactu linisaa bay ka timi in shiti sabactu laki wain sabactu laki sabactu linisaai haweenkan toddoba toddoba ga walahu lkhuruuji inuu wuxuu leeyahay muddada toddobada beriya arooska ama saddexda beriya arooska garoofka uu ku yahay walahu lkhuruuju xaq buu leeyahay inuu baxo nahaaran maalintii liqadaai alxaajaati walxuquuqi baahida waxa isagu u baahan yahay iyo xuquuqda kale lagu leeyahay gudashadeedaba inuu u buuxu xaqu leeyahay saddexdaan aan leeyahay iridda ka bixi maysid ma dhihi karta inay faraqa ku dhigto tiraa bixi maysid waa maalmahaygi mala waman malaka qofkii milkiya imaaan adoomo lam yalzamhu waajib kuma aha an yaqsima lahuna inuu qaybiyo haddaad naga addoomma a leedahay ood addoommadaad lahayd bimilkil yamiin ku wada reeraysato sidii kuwii xortahaa wareeg laguma lehee maalinba meeshay kaa qabato iska adow eeba meeshay ka ad ka hesho iyo midii niyadaada kusoo degta iska adowey hatta ma ila fahanteen allahina gaarsiiye markaan lahaa gaalo saanagu shako kasa yuda waxaa sunnaha allaa yucailahuna inuusan ka tactaynin oosan ka qarin min alwaqi gogashii iyo galmadii inuusan gabdhihii ka hoojinino uusan ka qarin oo wax la-aan iyo meel banaan uusan dhigin horey waxay nuu soo dhigi waajib wey wa an yusawiya baynahunna fiihi inuu simo saladaa waan soo marnay mar kale uu ku soo celiyey mualifku raxima tacaala intaa masalatu lqasam baan kaga baxnay baabka mucaasharada wuxuu kusoo gebagabeeyey dad isqoomay oo qoorta isku daysanay reer xooga qoomay dadka isqoomitaanka garan maayaan isku yardhacay ismaan dhaafay is afgaran waayey waxoogay xaajadu ay taagtaagan tahay xuruusheediibuu halkana ka hadlaya waidaa ra'aa hadduu arka min almar'ati haweenkii amaaraatan nushuuzi calaamadihii madax taagga daacadii iyo hogaankii inay diidan tahay lagu lahaa hadduu asaamiya ifataalo ka soo baxay arko wacadahaa bilkaraami hadal buu ku wacdinaya taasa dagaalkama bilaabatee wada hadal bay ka bilaabataa uu waaninayaa ilaahayna waa xasuusinayaa xaqa lagu leeyahayna waa dareensiinayaa laakiin midaan idiin sheego astaamaha markay yimaadaan haddaad tidhaahda haweenta waan wacdiyi hal mar buu wacyigu anfacaa haddii adigii diinku dhaqan fiican ay kugu taqaan oo ilaahayga aad ku wacdinayseed ka cabsa leedahay adugu aad ka cabsato haddii kale waxay ulu arkay inta badan adiga ilaahay kama cabsatide iyada inaad ku badowsanayso intaaba arkiyo iyada aa waxbay ku jircsanayso oo ku riixanayso weelaa ilaah laga cabsada haddii ay daacad kaa tahay adu maaa uga cabsan wey marka waxaa noqon laa tamna can khuluqin wataأtiya milahu caaran calayka idaa facalta cadiim sideedaba war in lagaa maqlo haddaad rabto wixii adugu inaad samayso w haddaad laakin tirahda waa idin wacdii anna waan idin dabamari waxaan daayi lahaa baan idiin dabamari haddaad tiraahdo dadka wacdigu ma galo lidalika nabiy shacayb wuxuu yihi wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaama anakum can gabadhan macsiyo dambi ilaahay ka gelayso baad ka waadinaysaa ama bartankaad ku siiftaa oo danba kamalihid markaa wadi wama laakiin waad wacdii wain saraxad hadday cadaysata binushuuzi nushuuzi iyo madaxtaagiyo warama alaaf ku tiraado hajarahaa fi lfiraash gogashuu kaga hijroon duuna alkalaami la sahadli maayo hadalkaas kaga hijroon maayo hadal ka goosan maaye laakiin gubashuu sii jeedsan oo dhabarku dugi hadday anfici weydana wadarabaha uu garaace darban garaac hayra mubarixin aan jirkeeda bararin ay laa yaksiru cadman lafna aan jirin walaa yajraxu laxman dhiigna aan hilibna aan dhaawicin walaa yanharu daman dhiigna aan keenin sawaaun waxaa isku mida nashazad maratan hal mar nushuusku ha noqdo aw takarara minhaa ama ha soo noqnoqdo waqiila waxaa la yihi laa yadribuhaa ma garaaci karo ilaa idaa takarara nushuusuhaa inuu soo laalaabta maahan mas'alada nushuusku raggana way ka timaadaa dumarkana way ka timaadaa laakiin masaladan qaacidadeeda asaaska ah oo masalo u baahan inaan waxoogay dul istaago sababtoo ah thaqaafadii galbeedka bay inaga horumariyo ilbax nooga dhigeen hal haweene halla guursado raggii haweenku ha tilnaadaan kan yaan la yeelin wixii iyagu ay dhaqanka u lahaayeen maadaama ay dunida dawaahirteedii hogaaminayaan bay mabda iyo xabaarad iyo ilbaxnimiyo horemarnimo oga dhigeen markaasay iyo manaahijtana inoogu dareen masaadirta qaanuunka iyo xeerarka iyo maamuladana way inoo geliyeen innagaa cabsaneen waxaan la yaabay mardaxdaasan south africa tegay ninka jooga madaxweynaha ka jacob zuma jacob zuma baa masaasaasoo guulka iyo reerahay soo gashay tu istaagay buu reer galbeedka ahay tutub gashaat annaga la yihahda dhaqankiina galbeedka annaga mabda iyo horumar ha nooga dhigina bu innaga laakiin waa ka cabsanayna intaan niraano aan ku biirano marka mas'aladu waxa meel bay ka qaldan tahay masalada reer galbeedka ka qaldan xataa fikirka saxiixa markii aad munaadaraad iyo dood macalimiinta iyo profeserada isugu timaadaan ay gacmaha taagayaan waxaa weeye qoysku waa maamul maamulna madax la-aan ma socon karo mid waxay qirsan yihiin haddaad halkaa cooshad yar ka furanayso iyo mu'asasad xun haddaad samaysanaysaan yaa jermanka abaan ugu leeya reerkii dhannaa oo aan wax ugu qaalisan oo bini aadama soo saarayeyna garbad siman inaad noqotaan oo yaa caqliyad khaldan wey marka caqliyada khaldan waxay ka socotaa asalka mafaahiimtan reer galbeedka iyo maanta aad laynoogu aqriyo xuquuqda haweenka xuquuqda haweenka wol ugu hayo qodobkan marka aan soo gaarna qoyskaa ninka aan naagtu way siman yihiin guriga iyo qoysku madax iyo hogaan iyo maamul male mabda halkaasay ka duulayaan waana waxa qoyskoodii burburiyo haddana labada isqabtee yuruba ah, laba iskaabuloo wada dego wey markii guriga kirada la gaaro islaamtuna kirada inteedi bay ijaabka ka soo bixin siday biyuhu ka soo bixin hadday maanta meel hebla gaaraan gaariga shidaadka way ku wada shubanayaan nin waxaa la kab aad ka tolanayso kabihiisaa la eegaa nimanka iyaga kabaaad qoysi iyo arrintii aad weydiinaysaan koodiiba ibada xaqiiqadu waa reerka wada deganayo way isqabaan lagu yidhaahdo imankan caddaankaa laba iskaa buri oo guri wada degan korantaday la wada baxaan cuntaday wada karsadaan biilkay wada karsadaan kirada gurigay wada bixiyaan gaari hadday wada leeyihiin inshuransiga iyo caymiska gaarigay wada bixiyaan hadday dalxiis aadayaan shiraalka iyo tigirka isku darsadaan nimanba intiisu keenaa nimanban maalintiisu guriga dhaqaan maxay ka duwan tahay inaga dhalinyarada ama gabdhaha iska abulada ee guriga wada degan maxay ka duwan tahay ee biilka isku darsada sistamka qoyska galbeedku la isma xukumaa la yihi waa iska abula wada degan innaga dadkeenu intagay laba mushkiladood bahaysa qoyskii islaamka iyo dhaqanka aan naqiinay ee hogaanka ahaana way rabaan dhinacii kale iska abuladii wada sinnayd inay noqdaanna way rabaan qub iyo qacbaa kala sistamku ka wada noolaanaya sistamay ku wada noolaadaano iskareed ah haddaan leelinna isku dhacda waayo maalin kasta qoorta iskula jira saas darteed waa la tagsaayo nin baa la cayriye naag baa la cayriye bac baa la isu tuuray ilmaha la kala qaatay iyo dhibkiiyo mashaakilka halkaas ka socdaa aan usoo noole galbeedku waxay inay yidhaahdeen iskuul haddii la furo guddoomiye waa laga maarmaa dukaan haddii la furo guddoomiye waa laga maarmaa jamciyad haddii la furo guddoomiye waa laga maarmaa xafiis haddii la furo guddoomiye waa laga maarmaa maxaa dhacay meel dad ka dhaxaysiiyo hawdad isu keentooda hogaan lahayn ma socon karto qoys hadii la yahay maamul looga bahan ilmaha dhashay iyo reerka intaa la-eg iyo ilmaha lasoo saarayo may may garab siman in la ahaado wey horta halkaas weeye meesha lagu kala tegay maamul hadduu yimaado maxaa imanaya maamul hadduu yimaado xafiis baad maamulo ka tahay shaqaalaa kaa hooseeya xeerar xataa in la qoroo laysxukumoo laysamro lakin otomaatig o hadii kale maaa maamul laga yihi madaxweyne dawladeed ka soo bilow ninka sadaqada yar guddoomiyaha ka kaa soo gaar waa laysxukumaa amar baa siiyaa waa in laysu hogaansamaa waa in go-aanka kala dambaysa alla kala yeeshaa markii mabda i reerku maamul iyo madax buu leeyahay lagu kala tegey baa talada iyo amarka hala kala qaatana lagu kala tegey saas darteed laysma amri kara yidhaahdeen midna mid saa yeel ma dhihi karo midnana mid kale wuxuu uma siibi karo laakiin shaqaale shirkada maybaad ka mamnuuci kartaa ma dhici kartid fasax malihi waxbaa lagaa goynaya mas'alo labaad baa ka dhalatay midaas ciddii la maamulayey hadday khalad samayso soe cuquubo ay mudata maaha reer ciqaabad soogi jira maaha iskuol baad joogtaa maamulaad ka tahay macallin iyo arday ciddii khalad samaysee maamulkii ka amar qaadan weyda sooma xeer ciqaabay tiro maha see lagu kala balladhi kara xafiis dawlad ciidan tag wasaarado tag shirkado tag tacliim tag ganacsi tag meel walboo la kala maamul jiro cidkii maamulka amarka iyo hogaansami weyda soo cid qalad gashay oo tallaabo laga qaada maha maadaama iyagu qoyska maamulba ay diidanaayeen qof qaladkiisa tallaabo laga qaadi kara ma jirayda isagoo ragkaasi kasoo haroolay xaraf alif u jabay albaqra kuma hagaagaa la yihi laakiin mabaadiida fitriga meeshii reerka hogaan hadduu leeyahay hogaankii aabbaha iyo ninka wey haddii meeshii guddoon ay leedahayna oo gabadhii iyo hooyadii iyo ilmihii guddoonka hoos yimaadaan waa inay amar qaataan oo la maamula ilmihii iyo haweenkii qofkii qalad sameeya waa in xeer ciqaabeed jira qofkii qalad sameeya boolisku intay qabtaan ay jeebayaan bay baygeeyaan sooma midna xafiiskan laga mamnuuca ka ardaydana reer ciqaaleedba lagu jooga meesha xaaq meeshaa tirtir baa la yidhaha soo maa sistamka nidaamka maamulka reer ciqaaladkaa keenaysa gabadhii haddaba baabul nushuus hadduu yimaado waa min haada almafhuum iyo munalaqa iyo halkaas weeye wax mawaasiinta sharcigaa kale bal sharcigu qoyska wuxuu u yaqaanaa wax ka muhiimsan madrase iyo ganacsi iyo jamciyad iyo dukaanba qoyskaa ka muhiimsan walidaalika saas darteed qofku hadduu maamul hoos yimaado xoriyo madax banaan ma helo xorriyaddaadi way xakamaysan tahay adoo shaqaalaa saacaddaada iska bixi kartaa xor baana ka dhigi kartaa may shaqaala shirkadan u tahay suuqa shirkado kale iyo shaqooyin kale oo kaa mamnuuca ah jira sooma oo shaqadii shirkadan wax soo gaarsiinaya shirkaddaa ka shaqayseed marketinka u tahay shirkado kale haddana adoo qarsoon marketing u noqon kartaa wuxuu ogolanaya maya heshiis baa lagaa sameeya ma waayo darar bay soo gaarsiinaysaa xeerarkan arkaysa gabadha bixitaankeedi iyo waxyaabaha la xidhiira masaladii maamulka iyo reerkan harsamey socodkiisi iyo horumarkiisii wey laakiin nimaan reer waxaba ugu fadhiyin oo qoyskiisi waa hora baabaay haddaad tala ka qaadataan waxaa lagu leeya kubarada qoyska maa kubara qoys mid eber ba reerkiisi ka taagan khabiirka aad kala tashan muxuu yihi ninkaad kabaha ka tolanaysaan kuwiisa eega iyaduo qoyskoodii eber soo istaagay iska abula ku dambeeyey haddaad talo qoys weydiisaan iska abula ma idinkula talin wax kale meesha ma yaala marka warkuysan intaa ka badan ujiidane markii intaa laga soo tago hadduu xeer ciqaabeed yimaado marka hore sharcigeenu wacdi buu ka bilaabay oo wuxuu yihi walatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna waxwaana iyo talo wey halkaasay culimmadu waxay ka qaateen tan iyo ilmaha caruurtaa ah ee qaladka sameeya marka u horeysa dil iyo gacanqaad ma bilaabato qofku marka hore waano iyo hadal dadka in badan baa hadalka iyo waanada wax ku qaadata hadalkiiyo waanadii hadday ku xallisanto waa wanaag hadduu hadalkii wax tari waayo tan labaad ku xedo wahjuruuhunna fi lmadaajici adoo guriga jooga in gafuurka la isu tuulo oo dhabarka la isu duwo oo sheekadu aynan si fiican u kala soconin qofku xaalad culaysa inay jirto iyo ciriiri buu dareemayaa labada qof midba qofka kale uu dufuurka u taago waxoogay xaalad ciriiri uu dareemayaa waxay dareensiinaysaa qofku haddaba qofkan in wax la kala maqlo oo xiriirku u wanaagsanaada inuu u baahan yahay nooc bareesha ah iyo cadaadis labaada ah weeye dadka qaar bay anfici dadka qaar waxaa jira ilmo caruura deh ama shaqaalo deh ama xataa dadkaa suuqa jooga dheh inuu yar xanuunsado mooyeen aan caqligu kusoo degin baa jira saas darteed mujtamacaadka xeer ciqaabeed marka la samaynayo iskuul dheh xeer ciqaabeed baa jira dawladdu qaar baa la xidhaa la jeebeeyaa la garaacaa maxaa saa loo samaya sideedaba dabiicada bashariga xataa xuduudda shariicada fiiri qawaanintan shareecadu markay xaaraan iyo xalaal samaysay marka hore tarkiib iyo tarhiib bay ka bilowday jannaad ku geli naarbaad ku geli ilaahay ka yaa dadka qaar baan intaa waanada iyo hadalka wanaagsan aan ficin wasaariqu wasaariqatu faqtacu aydiyahumaa walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaabi in baan waanadu aan ficin dadka sidiisaba oo maskaxdiisu ama in la xakameeyo gacan bira lagu qabto ama markay laba ku dhacdo miyirku kusoo degaa dad noocaasaa jira ogow abiicada rag iyo dumarbana way leeyihin xataa diraasaadka bashariga ijtimaacigee la diraaseeyey qaar baa sidaas idinka waxaad ka hadlaysaa nolosha caadiga xiriirka gogosh rag iyo dumarba qaar dagaalku inay kaga soo degtaa jira saasa dadka ragga waxaa jira qaar dagaal mooyeen aan si kale wax soo deginba dumarkana qaanine dagaal markuu dhaca keliya kadib wax kusoo dagaa jira biniyada bashariga abuurkoodu waa anwaac dadka qaan haddaba waxaa jira laba khiyaaray iman bal waxoogaa in la xanuujiyo iyo in reerkii burburo reerkii ilmaa joogo dayacmaya qoy islaamku wuxuu ka leeyahay manzilo weyno shaydaanku markuu diro ciidankiisa kan ugu qiimo badan agtiisa waa midka reer soo duriya khatarta ay leedahay shaydaankuna ugu farxayo islaamkana ugu weyntahay burburku keenayo laba la isbarbar dhigay qof la xawdiyey oon labna la jibinin dhiigna laga keenin iyo reer burburoo ilmihii dayacmaan oo kala hankaaga oo hadowna berri laga yaabo in laga shalaayo tallaayo iyo madxaqasho in laga shallaayana badano rag iyo dumarkii wada joogana waa kalaana kala joogana waa kalaana maanta way sii kala socdaan beri way ku soo socdaan qiimahana loo dayo saasamaanta dhan kala dhamaan mayaan intaan halkaa kala taga la gaadhin bal xaaladdu u inay xalliso akafu bararayn wey masalada irtikaab akafi bararayn baabkeed waayo haddana waa la xadeeyeyo kow waa inaan jirka bararin oon las jabin dhiigna iman hilibna dhaawacmin wey waa maro faygaadiy koofiyad iyo cumaalo laysku tuuray intaaba reer hadday badbaadinayso burburayay waxay sidaas tahay in la iska badbaayaa sharcan ka fiican walidaalika nabigeena calayh salaatu wasalaam waxaa ka sugan idin laqad taafa biaali muxamadin nisaaun katiir haween badan baa guriga nabi maxamed isku hareereeyey yashkuuna aswaaja raggooday ka sheeganayaan dil bay ka sheeganayaan wuxuu yihi laysa ulaaika bixiyaarikum kuwaasi akhyaartiini maaha ninka akhyaartihi ma si kale uu xaliya gacan iyo dil wax kama daydayo qof la kari waayo waa gaadkiisa laakiin dilku xal maaha inta badan marka inaad iska badbaysaa fiican waayo dil haddaad gacan qaado kula fogaan doontaana mooy meelaad gacan kaga wada yar gabaday ishaba inay ku dhacdaan laga yaabaa inay meelaha kula darto walidaalika nabigan casan caisho markay tilmaamaysay waxaan leeyahay markay caaisho tilmaamaysa waxay leedahay nabiga ilaahay weligii gacantiisa qof xaasa iyo abdoon khaadima midna uma qaalin inuu jihaad galaya mooye qofna gacan uma qaalin sidaasaa wanaagsan laakiin waa xal haddii laga maarmi waayo akafu daray min hada albaadi weeye halkaas caawa ku deenaynaa wallahu ala subxanaka allah amd ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka wa atuubu ilayk